alxamdu lilah rb اlcaalamiin wsli wslim cla man bacaahu allah raxmat lilcaalamiin wxujaة clى اlkhalqi ajmaciin salawaat rabbi wsalaamuh عalayh wعlى alih وaصxaabih wman tabicahum bإxsan ilى ywm اddin wslma tasliima kaiira ama bacd wuxuu qaala اlimaam abu cabdilah muxamed bnu ismaaciil albukhari raximah اllah tacala baab alkhawkhatu wlmamaru fi lmasjid wuxuu baabu yahay alkhawka albaabkii iyo wlmamaru meeshii la marayo fi lmasjidi masjidka loo marayay ama baabu lkhawkati wlmamari fi lmasjidi haddii laysu idaafeeyo yani wuxuu baabaysanaya inay bannaan tahay masjidkii in loo samaysto albaabo in loo sameeyo ee khawkana waxaa la yidhaahdaa gidaarkii qayb ka mida inta la dumiyo in laga dhigto meel looga baxa masjidka yani meel aan albaab loogu talagelin in albaab laga samaysto ama ha loo sameeyo fardada ha loo sameeyo xidhmaya ama furmaya ama daaha lagu sii daayo ee khawka ayaa la yidhaahdaa ma loo samaynaya qaala waxa uhi bukhaari xadaana muxamed bnu sinaan horaynu u soo marnay waxaa loo yaqaana muxamed bnu sinaan alcawaqi bifatxatayn abu bakrin اlbahili qala xadaana fulayx waa ibnu sulaymaan ibn abi اlmugiira alkhuzaami abu yaxya almadani waana nin hadal ku sugan yahay xifdigiisa laga hadlay wey waa rijaaha bukhaari ee laga hadlay wey qaal waxau hi xadaana abunadr waa salim bn abi umaya alqurashi ataymi mawlaahu salim ibn abi umaya alqurashi ataymi mawlaahu can cubayd bni xunayn almadani can busr bni saciid alaykum salaam wraxmat llah can busr bni saciid an abi saciid alkhudri radi allahu tacaala can busr bni saciid mawla bni alxadrami ayuu caan ku yahay mawla bni alxadrami in aad u cibaado badan buu ahaa can abi saciidin alkhudri radi allahu tacaala can qaala waxa uhi khaطba nabiyu sal اllahu alayh wasalam nabigu waa khudbadeeye faqaala waxa uhi in allaha alle khayara waa dooransiiyey cabdan adoon bayna dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo wa bayna maa cindahu agtiisa wixii ahaaday ayuu alle subxaanahu wa tacaala kala dooransiiyey oo aakhira ah fakhtaara waa doortay addoonkaasi maa cinda allaahi ilaahay agtiisa waxaa ahaaday buu doortay fa bakaa waa ooya abu bakrin radia allahu tacaala naftayda aanoo la hadlaya haddaan abi saciid ahay maa yubkii maxaa ka oohinaya hada shaykh shaykhan isagaa ah maxaa ka oohinaya in yakun illaahu haddii alla uu yahay khayara mid kala dooransiiya cabdan addoon bayna dunya adduunye iyo wa bayna maa cindahu waxaa agtiisa ahaaday fakhtaara uu doortay maa cinda allah ilaahay yani wax laga ooye ma ah fakaana rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulkii alla waxa uu ahaa huwa isaguba alcabdu adoonkii ayuu ahaa la sheegayey wa kaana abu bakrin abu bakr wuxuu ahaa aclamana ka noogu cilmiga badan ee noogu fahamka badan qaala waxa ina amana annaasi dadka waxa igu galad badan calaya dushayda fi suxbatihi saaxiibtinimadiis yacnii wakhtiga iyo jaaniska uu siiyey iyo wa maalihi xoolihiisa waxaa iigu gallad badan oo iigu waxbixin badan abu bakrin abu bakar baa iigu gallad badan yacnii iigu deeq badan haddii ay tahay in badan ila saaxiibay iyo haddii ay tahay xoolihiisaba inuu waxaweeye iigu deeqay walow kuntu haddii aan ahay mutakhidan mid yeelanaya khaliilan khaliil midaan aad u jecelahay oo min ummatii ummadayda ka latakhadtu waan ka yeelan lahaa abaa bakrin abaa bakar baan ka yeelan khaliilan saasaa macnuhu dhacaya walaakiin hase yeeshee ukhuwat lislaam islaamnimada walaaltinimadeeda iyo wamawadatuhu ay almawadatu fi lislaam islaamnimo in laysku jeclaado ayaa afdalu waxa weeye wanaagsan laa yabqayanna yaanu baaqi ku noqon fi lmasjidi masjidka baabun albaab ilaa sudda waa la awdaya ilaa baaba abi bakrin abi bakr albaabkiisa mooyaane xadiikan imaamu lbukhaari wuxuu u baabaystay inay bannaan tahay masjidka in loo sameeyo khawka loo sameeyo waxaana laga qaadanaya saxaabo badan baa waxaa mid waliba uu lahaa dhinaca uu ka soo galayo meeluu ka soo galo abibakar baa ka mid ah qaar waxaa ku yimi suduu kulla baabin ilaa baaba ali albaabadoo dhan halla awdo gaarka ah waxaan ka ahayn albaabka cali bn abi aalib laakiin xadiikaasi ma sugnaa ka sugan ay bukhaariiyo muslim isku waafaqayaan waa xadiikan albaabadoo dhan iyo fatxadaha meelaha furan ee masjidka laga soo galo dhammaantood halla awdo waxaan albaabka abibakar ka ahayn way bannaan tahay masjidka albaaba in loo sameeyo iyo khawkhaad meelo laga soo galo inay marka khawkho marka la sameeyo ama meesha masjidka laga soo galayo iyada lafteeda waxay tahay mamar meel masjidka laga galo oo masjidka looga gudbo imaamku albaab haddii gurigiisu masjidka uu ku dhagan yahay albaab dadka kale aana isticmaalayn u gaaro gurigiisa u baxaya oo keligii uu isticmaalaya mid loo ogol yahay wey oo ka duwan albaabada kale ee masjidku uu leeyahay xadiiku wuxuu inoogu iman doonaa meelo badan buu inoogu iman doonaa ay ka tahay fadaa'ilu abi bakrin asidiiq radia allahu tacaala can halkeeda ayay noogu iman doontaa fadaaisha loo sheegay bay ka mid tahay nabigu calayhi salaau wasalaam khullada inuu ku gaar yeelay nabiga calayhi salaau wasalaam marka isaga laga hadlayo cid kale oo uu khaliil ka dhiganaya ma jirto oan alle subxaanahu wa tacaala ahayn khulladuna toban darajo ayuu jacaylku leeyahay ka ugu dambeeya waxaa la yidhaahdaa khulla ayaa la yidhaahdaa waxaana laga keenay min atakhallul shaygu inuu isdhex galo ayaa waxa weeye la yidhaahdaa marka jacaylkiibaa qofka aad ugu fogaanaya ilaa uu waxaweeye jidhkiisoo dhan uu wada dhexgalayo o u saamaynayo wakiilaa ninkii gabyay qad takhallalti maslaka ruuxi minii wlida sumiya khaliilu khaliila khaliil sidaasa khaliil loogu magacaabay axaadiista qaar waxay noogu iman doontaa horena waa loo maqlay saxaabada qaar inay yidhaahdeen awsaanii khaliilii samictu khaliilii saxaabiga ayaa odhanaya khaliilii oo u jeeda nabiga calayhi salaau wasalaam idan saxaabada marka la eego nebigu khaliil buu u yahay laakiin marka laga eegayo nabiga calayhi salaau wasalaam khuladiisu waa xagga alle subxaanahu wa tacaala ayuu jacaylkaa ku gaar walidalik markii la weydiiyey xadiika iman doona saxiixaynka ku yimi dadka yaad ugu jeceshahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaau wasalaam caaishaan ugu jeclaha axabu nnaasi ilay waxaa la yidhi min alrijaal ragga xaggiisaanu ku weydiinay qaala abuuha wuxuu i aabbaheed baan ugu jecelahay waa xubigii waa jacaylkii caadiga ama jacaylka nabigu calayhi salaau wasalaam alle uu jecel ayaa waxa weeye ka muuqan fadaaishiisay ka ee haddii nabigu khaliil samaysan lahaa inuu ka dhigi lahaa abubakar fadaaishiisa waxaa kaloo ka ah, fadliga loo sheegay albaabada masaajidada ee gaarka loo leeyahay in la wada xidho waxaan masjid albaabka abibakar ka ahayn Eh, xadiika waxaynu kaloo ka faa'iidaysanaynaa nabigu calayhi asalaau wasalaam sida uu aakhiro u danaynayey adduunyadana uu uga hormarinayay ayaa xadiidka laga faa'iidaysanaya nabigu waa heli lahaa calayhi asalaau wasalaam adduunyada noocyadeeda kala duwan waxa weeye in la siiyo mulku sulaymaan oo xitaa jinka loo fududeeyo inay u shaqeeyaan nabigu waa heli lahaa calayhi wasalaam laakiin wuxuu doortay inuu noqdo cabda nabiya adoon nabiya ayuu ka doortay inuu noqdo malika nabiyan inuu waxaweeye noqdo eh, masalada koowaad ee xadiidkaaynu ka qaadanayna waa masalada noocaasa weeye qal waxa ui buhaari xadaana cabdulahi bni muxamed aljucfi almusnidi in badan buu almusnidi aljucfi almusnadi nuunta waa la fadxinaya waxaa loo nisbeeye musnad baa loo nisbeeye musnadna waa xadiidka musnadka ah waayo wuxuu danaynaya axaadiista sanadkeedu uu xidhiidho ee mutasilka uu yahay buu danaynaya qaala waxa uhi xadaana wahb bnu jariir ibni xaazim qaala waxa uhi xadaanii abi wa jariir bnu xaazim alcataki qaala waxa uhi samictu yacla bna xakiim الثقفي عن عكرمة مولى بن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال waxa ui kharaja rasuul الlahi salى الlah عalayh waslm rasuulkii alla ayaa soo baxay fii maradihi xanuunkiisiibuu soo baxay alladii kaasoo maata fiihi gudihiisa uu dhintay caaibun ay wahuwa caasibun isagoo ku xidhay rasahu madaxiisa bikhirqatin maro ama calal nusakda qaarna waxaa ku sugan caaiban oo la xaalaynay caaiban xaal uu yahay mid ku xidhay rasahu madaxiisa bikhirqatin faqacda waa ku fadhiistay cala lmimbar mimbarka dushiisa ayuu ku fadhiistay faxamid inahu shanigu waxa uu yahay laysa ma ahanin min annaas dadka xaggiisa axadun qof amanna calaya iga gallad badan fii nafsihi naftiisa iyo wa maalihi xoolihiisa min abi bakr bni abi quxaafa abi quxaafana magaciisu cumaan buu ahaa abi bakr magaciisuna cabdilaahi buu ahaa laakiin aabbihiina wuxuu ku cambaxay kunyadiis isaguna wuxuu ku caanbaxay kunyadiisa abu bakr bn abi quxaafa walow kuntu haddii aan ahaan lahaa mid yeelanay min annaasi dadka xaggiisa xaaluu ka yahay khaliilan mid aan jecel ah latakhadtu waan ka yeelan lahaa abaa bakrin abaa bakrin baan ka yeelan lahaa khaliila walaakin hase yeeshee jacaylkeeda ayaa afdalu wanaagsan yani taasaan ku jeclaanaya suduu awda calaya ama canii aniga xaggayga iga awda kulla khawkatin albaab kasta oo fii hada almasjidi masjidkan ku yaala hayra khawkhati abi bakrin abi bakr khawkhadiis ama albaabkiisa ama fatxadiisa mooyaane waa xadiikanu hore usoo marnay baab bwaabi wاlhalqi lilkacbati wاlmasaajid wuxuu baab u yahay alabwaab albaabadii iyo wاlhalqi xidhitaan lilkacbati kacbada la xidhaya albaabadeeda albaabkeeda iyo wlmasaajidi masaajidada albaabadooda la xidhay qaala abu cabdillaah wa bukhaari waqaala lii cabdullaahi bni muxamed waxa uu igu yihi xadaana sufyaan wa sufyaan bnu cuyayna can ibni jurayj cabdilmalik bni cabdilcaiiz ibni jurayj almaki qaala waxa uhi qaala lii ibnu abi mulayka oo ah cabdillaah ibni cubaydillaah ibni abi mulayka oo loo yaqaano abi mulayka zuhayr loo yaqaano ya cabdalmalik cabdilmalikna waa ibnu jurayj magaciisa yaa cabdlmali cabdilmaliow low ra'ayta haddii aad arki lahayd masaajida bni cabaas masaajida bni cabaas cabdilaahi bni cabaas masaajidiisa iyo waa abwaabaha albaabadeeda jawaabtii baa xadfan la ra'ayta cajaban la yaab baad arki lahayd yani masaajidkiisa albaabada ku yaala qaal waxau hi bukhaari xadaana abu nucmaan wa muxamed bn اlfadl caarim asaduusi aynu in badan soo marnay kunyadiisana waa lagu sheegaa abu nucmaan magaciisana caan buu ku yahay muxamed bn اlfadl naanaystiisana caan buu ku yahay caarim wayna hore usoo qutaybة bn saciid bn jamiil bni ariif abu raja albaqlani albaqhdadi qaala waxay yidhaahdeen xadaana xamaad wa xamaad bnu zayd bni dirham aljahdami albari an ayub ibn abi tamiimat asakhtiyaani albari can naafic can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma ana nabiya sal allahu alayhi wasalam qadima waa yimi makata maka ayuu yimi xiliga uu yimina fatxu maka ay ahayd sanadkii sideedaad fadaca waa u yeedhay cumaan bna alxa ninka la yidhaahdo cumaan bnu alxa alcabdari alxajabi min bani cabdidaar buu ka mid aha qoladii mafaatixda haysay horena waa usoo tilmaana ilaa haddayna gacantooda uu ku sugan yahay oo nabigu waa u yeedhay dacaa cumaan bna alxa fafataxa albaaba albaabka ayuu furay fadakhala nabiyu sal llahu alayhi wasalam nabigu waa soo galay iyo wa bilaalun bilaal ayaa soo galay iyo wa usaamatu bnu zayd ninka loo yaqaano iyo wa cumaan bnu alxa uma uliqa waa la xidhay albaabu albaabkii kacbada ayaa la xidhay falabia fiihi nabigu waa ku nogaaday kacbada gudaheeda saacatan muddo uma kharajuu waa soo baxeen qaala bnu cumar radi allahu fabadartu waan degdegay yani wuxuu u degdegay kacbada gelitaankeeda fasaaltu waan weydiiyey bilaala bilaal ayaan weydiiyey faqaala waxa uhi sallaa fiih jawaabtaynu ka fahmaynaa waxa la isweydiiyey fasaaltu bilaalan riwaayadka qaar waxaa ku yimi asalaa rasuul lahi sal llahu alayh wasalam rasuulkii alla ma ku tukaday laakiin halkan ka fahmaynaa fasaaltu bilaalan bilaal baan weydiiyey nabigu ma ku tukaday kacbada gudaheeda faqaala waxau ihi bilaal sallaa fiihi waa ku tukaday faqultu waxaan ku ii ay halkee qaala waxau ihi bayna alustuwaanatayn labada tir dhexdooda ayuu ku tukaday waana labadii tiir ee xagga hore soo xiga albaabka xaggiisa qaala ibnu cumar ibnu cumar waxa uhi fadahaba calaya waxa iga tegay oo idhaafay an as'alahu inaan weydiiyo kam salla imise ayuu tukaday yacni ma tukade waan weydiiyey laakiin imise ayuu ku tukaday ayaan waxa weeye idhaaftay <clears throat> fasalaa fiihi rakcatayn laba inuu ku tukaday baa la tilmaamay xadiikan sida aynu baabka ku soo marnay waxaa laga qaatay kacbada albaabkeedii in la xidhay waxaana la mida masaajidadii lagu tukanayay albaabadooda in loo xidhaana inay tahay mid bannaan inay tahay oo waxaweeye laynoo jideeyey iyadoo loo eegaya hadba masaalixda loo eegayo oo maadaama cibaado loo dhisay in wakti fiican dadka cibaadaysanaya la siiyo oo waxaweeye wakti fiican la furaa waa habboon masjidka iyo nadaafadiisa iyo nidaamkiisa in la ilaaliyo oo xiliyada qaar la xidhaana waxa weeye waa mid habboon weeye khaasatan xiliyadan dambe ee fasaadku iska batee lagaba yaababa hantida masjidka in la xadayo ama waxa weeye la lunsanayo way banaan masjidka albaabada in loo xidho alal ee abwaab masaajid ayaa waxa wey laga faaiidaysanaya baabu duuuli almushriki almasjida wuxuu baab u yahay mushriku inuu soo gelayo almasjida masjidka inuu soo gelayo yani ma banaan tahay mise ma banaana imaam bukhaari inooma kala cadayn xukumkeedii laakiin xadiidka markuu tilmaamo ayaynu ka wuxuuna u baabaysanayaa bacdu ahli اlcilm ayaa diiday gaal inuu masjidka soo galo sida maalikiyadu ay qabaan waxay leeyihiin biduuni tafsiil gaalku masjid soo geli maayo looma dhisin culimmada qaarna waxay idhaahdeen mulaqan si sii bay u bannaan tahay oo waa loo ogol yahay masjidka inuu soo galo laakiin waa inuu dan iyo maslaxa u soo gala inuu ogaanayo siday muslimiintu u tukanayaan in dacwad loo fidinayo oo cilmiga iyo dacwadda ka socota uu dhegaysanayo oo laga yaaba ilaahay qalbigiisa inuu u furo islaamnimada oo uu soo islaamo waana sida hadda in badan dhacda gaalkiibaa masjidka soo gelaya dabeedna waxa wey islaamkiibaa loo laqimaya ama lagu qancinaya waa lagala doodaya kadibna shahaadateynkii baa loo laimaya islaamnimadu soo gelaya shaaficiyaduna waxay leeyihiin waa la kala qaadaya masjidulxaraamka waxa weeye gaalku ma soo gelayo laakiin masaajidada kale waxa weeye way bannaan tahay sidaasuu imaamu lbukhaari waxa weeye u baabaysanaya in la ogol yahay mushrigu ama gaalku inuu masjidka soo gelayo culimmada qaar waxay yidhahdeen waxaa la kala qaadaya kitaabiga kiristaanka iyo yahuudda iyaga waa loo ogolyahay ee gaalada waaniyiinta ah ee mushrikiinta ah iyaga waxa weeye looma ogola laakiin qowlka raajixa waxa uu yahay maslaxo iyo dani ku sugan inuu bannaan yahay saynu hore usoo xadiidka uu keenayaana waa xadiiaynu soo marnay wey baab lasiiri yurbadu fi lmasjid iyo baabab kale ayuu noogu soo baabaystay qaala waxa uhi bukhaari xadaana qutayba wa qutaybة bnu saciid qaala waxa uhi xadaana alley alleyث bni sacd alfihmi almasri alimaam اljaliil imaamkii weynaa ee imaam shaafici uu ku tilmaamay inuu yahay afqaha min malik laakin dayacahu asxaabu imaamu maalik waa ka fiqi badnaa waa ka cilmi badnaa laakiin tol iyo arday baanu helin qaala waxa uu yii can saciid bni abi saciid almaqburi almadani anahu samica aba hurayra radi allahu tacala canhu yaquul bacaa rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alla waxa uu diray khaylan fardo oo looga jeedo ciddii saarnayd oo ciidana qibala najdin xagga waxa weeye najd fa jaaat way ama ciidankaasi birajuli nin bay keeneen oo min bani xaniifata reer bani xaniifa u dhashay lahu waxaa lagu magacaaba ama loogu yeedhaa umamatu bnu uhaal farabatuuhu waa ku xidheen bisaariyatin tiir oo min sawaari masjidi masjidka tiirarkiisa ka mida ah. xadiika sidaynu arkayno horena aynu usoo marnay wuxuu ku cadyahay inay bannaan tahay haddii loo baahdo mushrigii ama gaalkii masjidka gudihiisa in lasoo gelinayo xilligaana masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam dano badan baa lagu qabanayay oo waxa weeye uu qabanayay waxay noqotay xabsi bay noqotay oo waxaa lagu xidhay umaama ibnu athaal waa masjidka loo isticmaalaya xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waayo xilligii nabiga jeelasha lama aqoon jeelashu xilliyadii dambe xilligii cumar bn khaaab ayay bilaabmeen maxalushaahidkuna waxau yahay inay bannaan tahay gaalku masjidka inuu soo galayo ayaa xadiika laga qaadanaya baabu rafci sawti fi lmasaajid wuxuu baabu yahay rafci sawti codka kor in loo qaado fi lmasaajidi masaajida gudaheeda nusakda qaarna waxaa ku yimi fi lmasjidi masjidka gudihiisa oo jinsiga looga jeedo almasjid masjidoo dhan looga jeedo macnuhuna wuxuu u dhacayaa ma mise ma bannaana masjidka codka in kor loogu qaado qaala waxa uhi bukhaari xadaana caliy bnu cabdillaah ibni jacfar ibni lmadiini waa imaamkii jaliilka ahaa qaala waxa uhi xadaanaa yaxya bnu saciid waa yaxya bnu saciid alqaaan yaxya bnu saciid ibni faruuq albari alqaaan qaala waxau hi xadaana aljucayd bni cabdiraxmaan aljacad ayaa la yidhaahdaa waana la tashiiriyaa oo jucayd baa la yidhaahdaa mukabar iyo musahar labadaba waa lagu magacaabaa aljacd bni cabdiraxmaan ama aljucayd bni cabdiraxmaan ibni aws alkindi qaala waxau hi xadaanii yaziid bnu khusayfa alkindi awowgii baa loo nisbeeyey waxaa loo yaqaana yaziid bnu cabdilaah bni khusayfa khusayfa waa awowgii waa musaar wey can saa'ib bni yaziid alkindi oo saxaabiya wuxuuna ahaa yaziid bnu khusayfa adeerkii ayuu ahaa qaala waxau hi kuntu waxaan ahaa qaa'iman mid taagan fi lmasjidi masjidka dhexdiisa ayaan taagnaa faxasabanii waxaa ishiiday rajulu nin ayaa ishiiday ama dhagax igu tuuray fanadartu waan egay faidaa cumar bnu lkhaaab waaba isagiiyo cumar bnu khaaaba faida huwa cumar bnu lkhaaab qaala waxau ihi idhabtag cumar baa ku odhanaya faatinii iikan bihaadayni labadan iikan fajituhu bihimaa waan u keenay maxaa tihiin aw ama min ayna antuma halkeebaad ka timaadeen qaala waxay idhaahdeen min ahli aaif ahlu aaif baanu ka midnahay qaala waxau hi kuntuma haddaad ahaan lahaydeen min ahli lbalad ahlulbaledka haddaad ka mid ahaan lahaydeen la wjactukuma waan idin xanuujin lahaa ay darban garaacitaan baan idinku xanuujin lahaa tarfacaani kor baad u qaadaysaan aswaatakumaa codadkiinna fii masjidi rasuuli laahi sal allahu alayhi wasalam masjidka nabiga calayhi salaau wasalaam ayaa codkiina kor ugu qaadaysaan xadiidka waxaa laga qaadanaya inaanay habboonayn masjidka gudihiisa in codka kor loogu qaadaa inaanay habboonayn winoo keeni doonaa horena waynu usoo marnay axaadii waxa weeye cagsiga laga fahmayo oo tilmaamaysa codka in kor loo qaadi karo masjidka gudihiisa waa xadiika inoo soo socda laakiin halkiisanu insha allahu tacala isaga kaga hadli doonaa labadii nin cabdulaahi bn abi xadrad iyo kacab bnu maali markay deynta isu qabsadeen irtafacat aswaatuhuma codkoodii baa kor u baxay nabiguna maqla calayhi salaau wasalaam laakiin asalku waxa uu yahay masjidku inuu yahay goob cibaado oo sawaxanka iyo buuqa laga ilaalinayo laga ilaalinayo culimmada qaar waxay yidhaahdeen xataa hadday cilmi tahay waxa la sheegaya waa inaan codka kor loo qaadin bay yidhaahdeen laakiin cilmigu waa wixii masjidka loo aasaasay waa wixii masjidka loo aasaasay in la gudbiyo oo codka kor loogu qaadaa hadal ma wax mushkilaa ah ma laakiin danaha gaarka ah ama xadiiu nnaas dadka sheekooyinkooda iyo warkooda ta noocaasa waxaa haboon masjidka inaan kor loogu qaadin haddii ay ka dhalato dhibaato xukunku waa sii adkaanaya dadkii tukanayay ama dadkii qur-aanka akhrisanayay ayaa la diiday codka inay isku dallacaan laa yajhar bacdukum cala bacdin fi lqiraa'a markaad qur-aanka akhriyaysaan barhkiin barhka kale yaanu codka qur-aanka sare ugu qaadin maxaad u malaynaysaa hadallada kale ee waxa weeye iska caadiga ama maalayacniga ah dadkii cibaadaysanaya kor in loogu qaado iyada xaalkeedu waxa weeye waa diidmo asalku waa sidaas inaan masjidka codka kor loogu qaadin waxaa kaloo loo daliishanaya oo masalada sii xoojinaysa sida bacdu ahlilcilmi ay tilmaameen cumar bnu lkhaaab marka uu leeyahay lawjactukuma waan idin xanuujin lahaa waxaa laga qaadanaya xukmu rafci baa laga qaadanaya sida looga qaadanayaana waxay tahay shayga noocaasa ciqaab in lagu mutaysanayo inuu yahay macsiyo qofku uu ku mutaysanayo edbin uu ku mutaysanayo ayaa waxa weeye la tilmaamay wailaa cumar bnu lkhaaab shay laysu banneeyey cidna ku garaaci maayo cidna ku xanuujin maayo waayo qof muslima in la wax la ogol yahay ma aha wixii aan la ogolay waxa lagu banaysan karaa un wax la ogol yahay ayaa lagu banaysanaya qofka in garaacana ma bannaana haddii aanay ahayn min baabi taadiib edbin lagu edbinayo ee wax uu sameeyey ama khalad uu sameeyey laga edbinayo ayuunbaa loo garaaci karaa macnaha noocaasa ayaa bacdu ahlicilmi ka qaateen oo tilmaamaysa diidma la diidayo codka kor in loo qaado masjidka gudihiisa laakiin min baabi almaslaxa walxaaja haddii cid loo dhawaaqayo ama loo yeedhayo ama dantu ay keensato iyadu waa bannaantahay sida xadiidkan dambe laga qaadanayo qaala waxau ihi bukhaari xadaana axmed waa muhmal lama sheegina axmedka uu yahay laakiin sida ku timi bacdu nusakh ee lagu sheegay inuu yahay axmed bnu saalix axmed ibni saalix abu jacfar almisri ninka loo yaqaano waa ninka noocaasa shaykhulimaam albukhaari in badanoo asxaab lkutubi sita ka midana sheekh buu ahaa imaam nasaai wuu ka mid yahay walow imaam nasaai uu daciifiyey ama uu jarxiyey waxayna ka mid tahay imaam shida lagu yaqaanay waxoogaa adaygabaa lagu yaqaanay saaxibu sunan alimaam اnasai axmed bnu shucayb abi cabdiraxmaan اnasai laakiin markuu ka hadlay shiikhan axmed bnu saalix almisri culimmadu waxay yidhaahdeen annasai lam yudi axmed bna saalix wainama aadaa nafsahu nasaai hadalka uu ka hadlay axmed bnu saalix shiikhan isaga ah shiikha waxba ma yeelin laakiin nasaa-i naftiisa ayuu dhigay oo dhibaato ugu filan xukumkii ka soo baxa in lagu celiyo oo la yidhaahdo laga aqbali maayo xukumkani kaa socon maayo sabab baanay lahayd sababtaasi waxay ahayd nasaa markuu cilmiga dalbayey ayaa wuxuu u reexlaysay masar masarna nimanka ugu waaweyn ee muxadiiinta xilligaa joogay waxaa ka mid ah axmed ibnu saalix ahaa in aad u xifdi badan buu ahaa sida aimmadu ay ku tilmaameen axmed ibnu xambal iyo ibnu macayni ay ku ammaanayaan in aad u xifdi badan buu ahaa wuxuu ahaa loo soo reexlaysto caadana wuxuu u lahaa cidda xadiid ka qaadanaysa in loo keeno laba markhaati inuu ehel u yahay xadiidka in loo sheego waa xadiidka nabiga calayhi wa wasalaam ama cilmiga sharciga ah ama kitaabka alle subxaanahu watacaala barashadiis cid walba in la bara ma aha culmmadii hore waxay odhan jireen waadicu lcilmi fii hayri ahlihi ka muqalidi alkhanaasiiri alqilaadata wljawhar ninka cilmiga meelaanu lahayn dhigaya ama dad aan gayaan u ahayn ama aan ehel u ahayn cilmigii siinaya wuxuu la mid yahay waxa weeye qorta u suday daanyeerka iyo doofaarka ayuu la mid yahay shiikhu taasuu ku adaadka nin ka qaadanaya xadii oo golihiisa soo fadhiisanaya waa in loo keenaa laba markhaati oo odhanaya ninkani waa nin cadliya oo lagu kalsoon yahay nasaa-i oo xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam aad u danaynaya oo caadada shiikhanna aan ogeyn unbaa xalqadii iska soo xaadiroo yimi doodna shiikhu markuu arkay buu diiday wuxuu noqday garanwaabuu noqday nin la garan waayo ayuu noqday dabeedna xalqadiibuu ka kiciyey xalqadiibuu dibadda uga saaray nasaaina intuu soo wareegay buu ka dhegaystay albaabka iyo daaqadda ayuu ka dhegaystay samica laakiin lam yuxadad xadiidka waa maqlay laakiin looma sheegin markay kale xoog badnaysiinayaan samictu iyo xadaanii waxay xadaanii ka xoog badan tahay waa lagula qastiya in laguu sheego oo shiikhu waa kuugu talagalay inuu kuu sheego laakiin samictu waxa suuragala iyadoo shiikhuu ku diidan yahay dhagahaaga inaad ku maqasho oo aad dhegaysato markaa nasaai waa dhegdhegay kadibna waxoogaa mulaaxadaada ama akhtaa buu u jamciyey culimmada qaarna waxay yidhahdeen wuxuu uga hadlay maadaama uu xalqadii ka caydhiyey wuxuu ka dareemay nooc isla weyniya ayuu shiikha ka dareemay qaabka wuula dhaqmay ta noocaasa ayuu ku jarxiyey in la kibraana waa min kabaa'ir unuub unuubta waaweyn bay ka tahay culimmadu waxay ka qaateen kalaamu laqraani yuwa walaa yurwa dadka waxa weeye isku mustawaha ah ama culimmada hadallada u dhaxeeya in sheego laakiin oo la wariyo laakiin waxa weeye aan la qaadan oo aan waxba lagu dhisin waa la wariyaa laakiin waa la laabaa oo waxba lagama qaato waxaa loo warinayaa si loogu cibro qaato oo loogu waantoobo waayo hadallada noocaasa ah haddii la lumin lahaa xitaa qaacidada noocaasi meesha soo baxdeen oo maynaan faaidaysanayn marka hadallada aan la qaadan bay ka tahay hadalka imaamu maalik oo muxamed bnu isxaaq almadani uu ka hadlay muxamed bnu isxaaq hadalka uu ka hadlay imaamu maalik yaxya aduhli hadalka uu ka hadlay imaamu lbukhaari lama qaadan ibnu maciid hadalka uu ka hadlay shaafici lama qaadan ibnu xasam hadalka uu ka hadlay imaamu tirmidi lama qaadan waa baabka noocaas ayay gudagelaysaa waxaa laga yaabaa ay yidhaahdaan ninka weyne shiikhaa sidee bay suuragal uga tahay nin caalima oo lagu kalsoon yahay oo culimada kale u qireen xifdigiisa iyo cilmigiisa inuu daciifiyo taa sababteedu waxay tahay imaa min baabi iljahl aqoon baanu u lahayn sida culimo badan ku dhacday oo ibnu maciin markuu ka hadlay imaam shaafici imaamu axmed waxa ii oo muxuu ka yaqaanaa way dhici kartaa min baab ljahd aqoon daro uu qofkaa u leeyahay inuu uga hadlo waxaa kaloo suuragala ah sida mowqifkan oo kale in isku dhaco oo meeshii cadaawadi ay timaado ama isqabasha ay timaado isqabashadaasi markay timaado qaacidadu waxay tahay wacaynu ridaa can kulli caybin kaliilatun walaakina cayna sukhti tubdi lmasaawiya qofka haddaad jeceshahay xataa khaladkii caddaa ee uu sameeyey ayaad qiil u baadhaysa ama aad niyada u wanaajinaysaa oo aadan waxa weeye isku dayayn inaad faahfaahiso ama aad isha tooshka ku ifiso haddii qofka aad diidan ama isku dhacmeesha uu jirana waxa laga yaabaa waxaan khalad ahayn inuu khalad kula noqdo khalad yaray inuu kula weynaado qalbigaaga waxa ku jira ayaa weynaynaya laakiin macnuhu u dhici maayo shiikhu cilmiga uu leeyahay iyo hadalka dadka uu ka hadlayo laga aqbalayo inuu uga faa'iidaysanayo qof lagu kalsoon yahay inuu daciifiyo oo tan noocaasa uu been ka sheegayo tan noocaasi suuragalka ma aha ee waxa weeye ciilkaas ama cadhada uu u qabo ama ishaysadka ka dhaxeeya ayaa wuxuu qarinayaa qofka wanaagiisa ama wuxuu muujinaya khalad uu leeyahay ayuu u muujinaya macnaha noocaasa lagu macnay xadaana axmed bnu salix qaala waxa uhi xadaana bnu wahb wa cabdulaahi bni wahb alqurashi almisri qaala waxa uhi ahbaranii yunus ibnu yaziid alayli can ibni shihaab maxamed ibni muslim ibni cubaydillahi bni cabdillahi bni shihaab azuhri qaala waxa uhi xadaanii cabdulahi bnu kacb bni malik saxaabigii jaliilka ahaa baa dhalay ana kacb bna malik asulami radi allahu tacaala can ahbarahu waxa uu sheegay anahu taqaada inuu waxa weeye ku qaanabay bna abi xadrad cabdilaahi bna abi xadrad alslami ninka loo yaqaano daynan lahu dayn u sugnaatay kacb bni malik calayhi cala bni abi xadrad ibni abi xadrad yani dayn uu ku lahaa buu weydiiyey inuu u gudo taqaada yani alaba an yaqdiyahu lahu wuxuu ka dalbay inuu u gudo daynkii fii cahdi rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam xilligii nabiga fi masjidi masjidka gudihiisa fartafacat kor bay noqotay aswaatuhumaa codadkoodu xataa samicaha ilaa uu maqle rasuul laahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alleh wlxaal huwa isaguna uu yahay fii beytihi gurigiis ayuu nabigu ka maqlay fakharaja ilayhima waa u soo baxay rasuul lahi sal lahu alayh wasalam kashafa ilaa uu sijfa xujratihi waxa weeye qolkiisa daahiisa ilaa uu fayday wanaadaa waa dhawaaqay nabigu ya kacba bna maali kacb bnu maaligow ya kacab kacabow qaala waxa uhi labayka ya rasuul allah waan ku ajiibay oo waan ku ajiibay rasuulkii allow fa ashaara waa tilmaamay biyadihi qacantiisa nebigu an dacdhig ashatra qayb oo min daynika dayntaada ka mida ah. qaala kacbun kacab waxau qad facaltu waan yeelay ya rasuul allah rasuulkii ilaahayow qaala rasuulu llaahi sal allahu alayh wasalam rasuulkii alle waxau ihi qum istaag ibna abi xadaradow faqdihi daynkiisa u guud xadiika hore inuusoo marnay halkana waxaa loo keenay labadii saxaabi markay daynka isweydiiyeen ee isku celceliyeen hadalkii codkii inay kor u qaadeen masjidka gudihiisa nabiguna maqla calayhi salaau wasalaam gurigiisa uu ka maqlay sida la ogsoon yahayna nabiga guryihiisu waxay ku qabsanaayeen masjidka ayay ka dhinac dhisnaayeen albaabana waa u lahaa nabigu alayhi salaau wasalaam uu kasoo galo codkiibuu maqlay nabigu alayhi salaau wasalaam waayo daahun baa u dhaxeeyey nabigu markuu u soo baxay kuma qabsan nabigu alayhi salaau wasalaam codka ay kor u qaadayeen kalama hadal nabigu alayhi salaau wasalaam laakiin wuxuu xalliyey sababtii keenaysay culimmada qaar waxay ka qaateen dani hadii ay keenayso in la ogol yahay codka kor in loo qaado oo waxay yidhaahdeen nabigu calayhi salaatu wasalaam kalama hadal codkii kor loo qaaday lagalama hadal laakiin taa waxaa lagaga jawaabay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu u soo baxay ee ku kalifay inuu soo baxo waa codka masjidka dhexdiisa kor loogu qaadayo oo nabigu inkira calayhi salaatu wasalaam nabiguna alayhi salaau wasalaam sababtii keentay codka inay kor u qaadaan ayuu xalliyey wuxuuna doonay nabigu alayhi salaau wasalaam codkaa kor loo qaadayo isqabsiga in la joojiyo marka dhexgalka uu nabigu soo dhexgalay alayhi salaau wasalaam ee uu daneeyey iyada lafteeda laga fahmaya buuqa iyo sawaxanka masjidka in laga joojiyo yani ficilka uu sameeyey ayaa waxay ka dhigan tahay nabigu alayhi salaau wasalaam amar inuu ku siiyey masjidka inay qaylada iyo buuqa ka joojiyaan masaladana hore nugusoo tilmaana waa inuga soo hadala fiqiga kale laga faa'idaysanayana isagana waynu soo marnay oo kitaab lcilmi ayaynu kaga soo hadalna baab lxilaqi wuxuu baab u yahay xalqadihi alxilaq waa jamcu xalqatin xalqadii cilmiga ahaydoo la jamciyey iyo wljuluusi in la fadhiisto fi lmasjidi masjidka gudihiis yacni loo fadhiisto xalqado iyadoo cilmiga la dalbayo banaanaanshaha ay bannaan tahay eh, alxilaq iyo aljuluus waa isku macna laakiin xilaqa khaasa aljuluus waa qaab allaale qaabkii loo fadhiisanaya jamacu u fadhiisanayay laakiin waa inay qaab goobaaba ah waxa weeye oo xalqada in loo fadhiisto marka cilmiga la dalbayo masjidka dhexdiisa qaala waxa uri bukhaari xadaana musadad waa ibni musarhad albasri qaala waxa uri xadaana bishr bnu lmufadal albasri can cubaydillaah ibni cabdillaah ibni cumar alcumari can <clears throat> naafic mawla bni cumar almadani can ibni cumar cabdilaahi bni cumar radi allahu tacala canhuma qaala waxa wi saala waa weydiiyey rajulu nin annabiya sal allahu alayh wasalam nabiga ayuu weydiiyey wlxaal huwa iyadoo nabigu uu yahay cala lmimbari mimbarka dushiis maa tara maxaad u arkaysaa fii salaati leyl salaat leylka iyo tukashadeeda qaala waxau hi nabigu mana mana salaa leyli mubtadihii baa xadfan oo laga qaadanaya hadalka hore ama jumlada hore laga qaadanaya huwa salaatleylkii ama hiya salaadii mana mana waa labalaba wey yani salaatleylka labalaba ayaa loo tukanaya faida khashiya hadduu ka bao asubxa salaada subax haddii uu ka tukanaya waaxidatan mid keliya ayuu tukanaya fawtarat waa u witriyeynaysaa lahu isaga maa sallaa wixii uu tukaday yacni markuu labalaba u tukado in allaale inta uu doono ayuu tukanayaa laakiin markuu ka baqo salaada subax in laga adimo adaankii labaad hal xabbuu tukanayaa intii lasoo dhaafay u witriyeynaysa wainahu kaana wa aha nabigu calayhi salaau ijcaluu ka yeela aakhira salaatikum salaadiinna ugu dambaysa witran haldheeri ka dhiga oo salaadiinna waxaa ku soo khatintaan tira haldheeriya toddoba sagaal koob iyo toban iyo wixii la fa ina nabiya sal allahu alayh wasalam maxaa yeelay nebigu amara waa amray bihi yacni witri in lagu soo gebagabeeyo ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam in amray salaat leylka iyo axkaamtiisa iyo inta la tukanayo waa inoo soo dhowdaa insha allahu taala kitaabu sala baynu ku sugannahay halkeeda ayuu noogu iman doontaa laakiin halkan waxaynu u daliishanaynaa oo imaam bukhaari uu u keenay nabigu calayhi salaau wasalaam xadiidkan markuu sheegayey ama masaladan uu faaiideynayey wuxuu sheegay mimbarka dushiisa isagoo ku sugan mimbarka dushiisa hadduu ku sugan yahay waxay cid waliba iska fahmaysaa nabigu calayhi salaau wasalaam mimbarka dushiisa markuu cilmi ka gudbinayo masjidku inaanu cidla ahayn ee saxaaba ay joogto ayaa laga faaiidaysanaya marka saxaabo uu u khudbadaynayay saxaabada noocaasina masjidka ay fadhiyeen nabiguna calayhi salaau wasalaam mimbarka dushiisa u taagnaa ayaynu xadiidka waxaweeye qaabkiisu uu yahay maxalu shaahidkuna waxa uu yahay saxaabadii masjidka inay fadhiyeen oo ay dhegaysanayeen inay fadhiyeen waa laga qaadanaya laakiin xalqada inay u fadhiyeen sidee looga qaadanaya inay masjidka fadhiyeen oo nabiga dhegaysanayeen calayhi salaau wasalaam waa wax la fahmayo oo suuragal ma aha nabigu calayhi salaau wasalaam keligii mimbarka inuu ku sugnaado waayo saxaababa oo saxaabiga inoo soo gudbiyeyba nabiga waa la fadhiya alayhi salaau wasalaam waa dhegaysanay waxaynu leenahay xadiidkani wuxuu tilmaamaya masjidka in loo fadhiisto cilmiga loo fadhiisto laakiin xalqada in loo fadhiisto xadiidka dambe ayaa tilmaamayaba bacdu ahlilcilmi tilmaameen ama hadii masjidka fadhigiisa la faa'iidaystay qaabka loo fadhiisanayaana waa qayb fadhiga ka mida yacnii cumuumkii hadii la sugay oo masjidka dhexdiisa loo fadhiisanayo waxa weeye cilmi loo fadhiisanayo qaabka loo fadhiisanaya xalqada in laga dhiga wax basiya waxa weeye malaha amaa xadiidka tilmaamaya maali araakum ciziin maxaan idin arkayaa idinkoo qayb qaybsan culimmadu waxay ku qaadeen haddii uu sugnaadaba in loo fadhiyo dana adduunyo in loo fadhiyo yani dano aan cilmi ahayn in loo fadhiisanayo yani an iyo tobantoban masjidkii loogu sheekaysanayo waxaan cilmi iyo aqoon ahayn laakiin xalqado badan oo cilmiya oo qayb qur-aanka lagu dhiganayo qayb xadii lagu dhiganayo qayb naxwihii lagu dhiganayo qayb waxaweeye cilmiyada kala duwan lagu qaadanayo ta noocaasi wax basiya ma laha maxalushaahidku waxa wey si aynu tilmaannay inay bannaan masjidka dhexdiisa loo fadhiista cilmi cilmi dalab loo fadhiisto qaala wuxuu ihi bukhaari xadaana abu nucmaan wa muxamed bnu lfadl caarim asaduusi qaala waxau ihi xadaana xamaad wa xamaad ibni zayd ibni dirham aljahdami albasri can ayuub asktiyaani an naafic mawla bni cumar can ibni cumar radi allahu taala canhuma ana rajula nin jaa waa u yimi ila nabiyi sal allahu alayh wasalam wlxaal huwa yahubu iyadoo nabigu uu khudbadaynayo faqaala waxau hi kayfa salaat leyl salaat leylku waa qaabkee qaabkee baa loo tukadaa faqaala waxau hi nabigu mana mana labalaba ayaa loo tukadaa faida khashita haddii aad ka baqdaa subxa salaada subax in lagaa adimo fawtir ku witriyayso biwaaxidatin mid tuutiru laka ama tuutir way kuu keli yeelaysaa laka adiga maa qad sallayta wixii aad tukatay waa haddii jawaabu alab laga dhigo tuutir oo la jamiyo qaala waliid bnu kaiir waxau i alwaliid bnu kaiir waa mucallaq imaam bukhaari tacliiq ahaan buu ku soo saaray laakiin imaamu muslim ayaa axiixiisa wasliyey oo xidhiidhiyey waliid bnu kaiir alqurashi almahzuumi almadani waxa i xadaanii cubaydullah bni cabdillaah alcumari ana bna cumar xadaahu ana rajula naada nabiya sal اllahu alayh wasalam nabiga ayuu u dhawaaqay wlxaal huwa fi lmasjidi iyadoo nabigu uu ku sugan yahay masjidka gudihiisa yani tacliiqan dambe imaam bukhaari wuxuu u keenay si ay isu waafaqdo xadiika iyo baabka loo baabaystay uu isu waafaqo waayo xadiika hore aynu eegno waxaa la tilmaamay nabigu inuu khudbadaynayay laakiin khudbadaas ma masjidka gudihiisa ayay ahayd mise meel kale waxa weeye kuma cadda waayo waxa suuragala ah, nabigu khaarij almasjid inuu khudbadeeyo ayaa suuragala ah. khudbad marka la sheegayana waa in hadal la jeediyo ama khudbad shimca noqdo ama hadal kaloo la jeedinaya ha noqdo dhammaan waxaa la yidhaahdaa khudbad baa la yidhaahdaa in dadka lala hadlo ayaa khudbad la yidhaahdaa marka lafdigan mucallaqa ama riwaayadan mucallaqa ah waxay ku caddahay masjidka gudihiisa in lagu sugnaa sida xadiidkii hore tilmaamayay macnihiisana insha allahu tacala waa ka soo hadalnay intaasaynu maanta kusoo koobayna wallahu aclam wsal allahu wslm cla nabiyina muxamed wla alih